بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله waa istiiryaha islaamiga ah ee sharma arke oo ku yaala magaalada boosaaso gaar ahaanna soonaha masjidka alrawda oo idiin soo gudbinaya muxaadaro cinwaankeedu yahay أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وحنا سوچ يدنيا فضيلة الشيخ عبد القادر مؤمن chica. see something. Thank you. Thank you. ilaahay ha ka abaalmariyo sheekha muxaadarada qiimaha iyo qaayaha badan ee uu inoo soo jeediyey innagana allah subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu inaga yeelo kuwa hadalka dhagaysta kiisa wanaagsanna qaata haddaba habaynta diyaarinta iyo duubista cajladahan waxaa iska leh istiiryaha islaamiga ah ee sharmaarke ama tasjiilaad sharmaarka alislaamiya oo ku yaala magaalada boosaaso gaar ahaana soonaha masjidka alrawda ama waxaad kala soo xidhiidhi kartaa teleefoonnada kale ah siddeetan iyo labo toddobaatan iyo kow eber saddex oo laga horraysiinayo furaha oo ah eber eber laba shan laba shan ama mobile nambarka toddobaatan iyo labo sagaashan iyo kow lixdan iyo shan ama toddobaatan iyo labo labiyo toban lixdan iyo siddeed oo furahoodu yahay eber eber labo shan labo sagaal eber